alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w sallama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suurat almaa'ida tafsiirkeeda ayaynu ku soo jiray jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaama linnaasi washahra alxaraama walhadya walqalaa'id waxauu ilaahay inoo sheegayaa kacbada oo baytullaahi alxaraamka ah iyo bilaha xurmada leh iyo hadyiga iyo qalaa'idda oo hadyiga lagu soo wado kacbada lagu soo wado ama xaramka lagu soo wado waxyaalihii qoorta loo sudhaayey ayaa qalaa'idda la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkoodna waxaaba la yidhaahdaa iyaga laftooda ayaa dadka xaramka ka noqonaya dhirta xaramka wax ka mida ah intay goostaan gaaladii dhirta xaramka in la gooyaa ma bannaana laakiin iyagu waa goosan jireen dhirta xaramka intay goostaan wax ka mid ayay markaa qoorta suran jireen si ay markaa loo garto inay xaramka ka yimaadeen deedna loo daayo oo loo badbaadiyo aan cidina waxba u yeelin sidaana waa samayn jireen marka tan iyo tanba waa jirtaa qalaa'iddu marna waxay ahayd xagga markaa hadyiga qaar ka mida inay qoorta wax u sudhaan wakhtiyada qaar kabahooday suri jireen wakhtiyada qaarkood dhir bay markaysaga soo gooyaanoo qoorta u suri jireen xaramka hadday soo gaadhaan dhirta xaramka intay gooyaan bay qoorta u suri jireen yacni waxa weeye waa calaamada ay doonayaan in lagu garto oo dabeedna la badbaadiyo oo aan waxba la yeelin ayay markaa gaaladii sidaa u samayn jirin gaaladaa samayn jirin yacni qalaa'idda laakiin waa la baaqi yeelay markaa dhirta xaramka in la gooyo ayuun baan markaa la ogolayn ha yeeshee haddii markaa laakiin qoorta wax loo sudho yacni markaa oo shicaaroo kale looga dhigo yacni dhibi kuma sugna waa yahay qalaa'idda la diiday waxay ahayd ee axaadiista qaarkood ay nahyanaysaa kuwa isha iyo wax la mida laga suli jiray ayay ahayd saas aawadee waatu imaam malik yidhi lam asmac karaahataha ila min ajli ilcayn axaadiista sheegaya waxa weeyaan markaa tilmaamaya in wixii qalaa'id ee qoorta markaa yani wax loo suray iyo wax la mida in markaysa marka waxaan yani laga gooyo yani saas oo kale waxaa lagu xambaaray inay tahay kuwii markaa ictiqaadka loo suray markaa la doonaayey isha inay ka daafacdo saasoo kale ay ka aaminsanaayeen sidaas aawadeed baa axaadiista qaar ay ku soo aroortay fardaho kale markaysa markaa qalaa'id yacni markaa in e, laga dhigo qaarkood yacni axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa waa yahay allah waxau yidhi uxila lakum sayd lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarah uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey xalaalan kuntum xalaal ahaatina aw muxrimiin ama muxrimiin ahaatina xalaalan waxa weeye waa khabarkii kaanuu la hormariyey xalaalan kuntum ay kuntum xalaalan xalaal ahaatina aw muxrimiina ama qaar muxrimiina ahaatina bimacnaa xaj ama cumro qaar xidhan ahaatina oo ixraamkii ku jira ama qaarka yacni xalaaloobay oo aan markaa ixraamnayn sidaa mar walba waxaa laydin xalaaleeyey saydulbaxri haddaa xalaal tihiin iyo haddaa muxrimiin tihiin mid walba xalaal bay idiin tahay cala litlaaq saydulbaxri badda ugaadhayda an taakuluhu inaa cuntaan baa laydin xalaaleeyey marka la yidhaahdo shay xayawaana waa laydin xalaaleeyey muraadka looga jeedaa waxay tahay cunitaankiisa ayaa la xalaaleeyey haddii la waa la xaaraantinimeeyena waxaa loo jeedaa cunitaankiisa la xaaraantinimeeyaa loo jeedaa saas aaweed bay culammadu waxay yidhaahdeen xurrimat calaykum almeyta mujmal ma aha waa mubayano waa caddah waa bayaan maxay bayaan ku tahay waxa curfi ahaan loo yaqaano in loo isticmaalo ayaa markaa taxriimka ku dhacaya xurrimat calaykum ummahaatukum dumaroo kale haddii laha waa la xaaraantinimeeyey waxaa loo jeedaa istimtaacooda ayaa la xarimay marka curfi ahaan waxa loo yaqaano in loo isticmaalo ayaa markaa xilliga iyo xurmadu ku dhacaya daata la xarimay marka la leeyahay macno daatada ku tacalluqaa taxriimku ku dhacaya daatada lafteeda ma aha waa macnaha ku tacalluqa saas aawadee xadiistu maxaa ku soo aroortay innamaa xaruma akluha maytada markii la sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray neef bakti ay jiidayaan markaasuu yihi halla akhadtum ihaabaha fadabaqtumuuhu faintafactum bihi ma haragga kala baxdaan oo madegaysaan oo dabeedna ku intifaacdaan qaaluu yaa rasuula allahi innaha mayta waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay oo bakhti weeye qaala innamaa xaruma akluha waxaa xaaraantinimoobay keliya ama xurima haddii sida kale loo dabdiyo dabdiga kalena waa jiraaye waxaa la xaaraantinimeeyo qura akluha cunista la cunaayo cunista la cunaayo laakiin haraggii haddii markaa la daahiriyo madagayntaa daahiris uga dhigane waa lagu intifaaci karaa yaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur xadiiskii kale waa ka ku soo arooray ee saxiixa ahaa yacni harag kasta oo la madageeyaa daahir buu noqonaya an taakuluu inaa cuntaan ayaa laydin xalaaleey wa huwa saydulbaxrigu maa laa yaciishu ilaa fiihi waa waxaan ku noolaanayn badda gudaheeda mooyaane wax kale bimacnaa biyo gudahoodunbuu ku noolaanaya haddii biyaha laga saaro uu dhimanaya ka samaki sida kalluunkaoo kale noocu doona kalluunkaasi ahaado mar hadduu yahay marka waxa weeye midaan ku noolaanayn biyaha gudahooda mooyaane yacni si kale aan u noolaanayn noocu doona ha ahaado magacii dalla doona lagu magacaabo yani magacii la doono lagu magacaabo shakliga wixii la doonana ha la yidhahda waa u egyahay oo xayawaanaadka ka mida ya wuxuu noqonayaa xalaal buu noqonaya ama khanziirun maaha lagu magacaabo ama markaysaga markaa magacyo kaleha lagu magacaabo wa huwa maa laa yaciishu fiihi waa waxaan ku noolaan biyaha gudahooda mooyaane wax kale ku noolaan si kale ku noolaanay waa waxaa biyaha gudahooda mooye si kale u noolaanay ka samaki sida kalluunka bikhilaafi maa yaciishu fiihi wa fi lbari waxaa sidaa ka duwan oo khilaafkeeda ku sugan wixii biyahana ku noolaada berigana ku noolaada waxaa la markaa berri maa'i baa la yidhahdaa af soomaaliga markii la tarjamayna waxaa la yidhaahdaa berri biyood berri biyood baa la yidhahdaa yacni markaa biyahana waa gelayaa waa ku noolaanayaa yacni markaa waxa weeye bannaankana berrigana waa ku noolaanaya labadaba waa ka dhexeeya ka sarataan sida casaanyabadeedka oo kale yacni waxyaalaha markaa saasee labada markaa mid walba ku noolaan kara waxay noqonayaan iyagu inay ka baxsan yihiin yani markaa saydulbaxriga ka baxsan yihiin bay noqonayaan mm, asradaanku waa bahal marka luga badan marka weeye biyaha waa u badan yahay laakiin berrigana waa u soo baxaa ah, carsaanyay dadka qaarkood yidhaahdaan yani marka meelaha qaarkood manaatiqda qaar laga yidhaahdaa yani casaanya badeedna waa la eh, waxyaalo kaloo la midaa jira waa raha ka mida waxaa ka mida marka waxa weeye Eh, iyo xaaska ka mida ah, waxyaalaha caynkaase markaa berigana ku noolaan kara biyahana ku noolaan kara labadaba isaguma soo gelaayo oo saydulbaxri noqon maayo wa tacaamuhu iyo cuntadiisa cuntadiisa waxaa loo jeedaa maa yakdifuhu meytan waa waxa baddu soo tuurto xaaluu bakti yahay yacnii marka ugaadhsigii la ugaadhsanayay kuma bakhtiyin ee waxaweeye markaa si kale uu baktiyey dabeedna isagoo daafi ah oo iska dul sabaynaya oo meyd ah ama baddu soo tuurtay oo markaysagaa khoorriga yaalla ayuumbaa la arkay ya dee hadduu saalix yaho aanu qurmin waa la iska cuni karaa uxillat lana maytataani wa damaan waa kii xadiisku sheegaya xadiiskii cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar muxuu yidhi uxillat lana maytataan waxaa naloo xalaalayay laba bakti wa damaan iyo laba dhiig ama almaytataani faljaraadu walxuutu labada bakti waxa weeye waa ayaxa iyo kalluunka waa ayaxa iyo kalluunka si kastay ku dhintaanba waa xalaal waayo gowraca looma shartiyo wa ama damaani falkabidu waatixaal yacni marka labada dhigmiya waxa weeye waa beerka iyo beeryarada waa beerka iyo beeryarada iyaguna waa xalaal wey hadalku markaa isagoo min qowli cabdullaahi bni cumar ayuu asaxay marka waa mawquufu lafdan marfuucun xukman sanad saxiixu ku soo arooray xukmu rafci buu leeyihi ou nabiga ka warinaayo isagu ma asixin sanadkiisu waa daciif saynu hore usoo cadaynay wakhtiyo hore ka soo hadallay falkabidu waatixaal markaad sheegaysa falkabadu ha odhan waa qalad kabad waa macno kale ya laqad khalaqna alinsaana fii kabad iyadu waa beer xanuunka weeye maaha beerka waa mashaqadiyo dhibaatada mashaqadiyo dhibaatada maxaa loogu magacaabay kabad kabad waxaa loogu magacaabay qofku markuu naxo ama marka waxa weeye dhibaato yacni marka iyo mashaqiyo dhibaato loo soo sheego hadduu naxo dee halkaa beerka ka xanuunaya saasaa markaa loo marka waa fii mashaqa laga tilmaamaya lakiin asalkeeda beer xanuunka laga soo qaatay laakiin tan kale waa alkabid iyo alkibdu iyo waxa weeye markaa ayaa la yidhahdaa ba'da in la hoos dhigo oo kaafka la kordhigo iyo in marka waxa weye ba'da la reebo oo kaafka la kordhigo yacni markaa labadu waa bannaan yihin saddex wajaa kolley ku bannaan kibdu iyo kabdu iyo kabidu saddexdaa loqo waaya wa tacaamuhu maa yaqdifuhu maytan mataacan ay tamtiican lakum waxaa laydinku xalaaleeyey raaxayn laydin raaxaynayo daraaddeed idinka laydin raaxaynayo maxaa laydinku raaxaynaya laydinku anfacayaa ta'kuluunahu waa cunaysaan walisayaarati yacnii kuwa socotadaa ee musaafiriinta ana yacni loogu raaxaynayo idinkana waa laydinku raaxaynayaa kuwa socotada ee musaafiriintaana waa loogu raaxaynayaa bannaynta loo banneeyey asayaara waa socotada weeye hmm. almusaafiriina minkum kuwiina safray ee socdaalay yatazawaduunahu way sahay qaadanayaan wa xurima calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey saydulberi berriga ugaadhiisa laydinka xaaraantinimeeyey wa huwa maa yaciishu fiihi waa waxa berriga ku noolaanaya oo min alwaxshi almaakuuli min alwaxshi duurjoogta ka mid a almaakuuli la cuno waxaa laydinka xaaraantinimeeyey an tasiiduuhu inaa ugaadhsataan baa laydinka xaaraantinimeeyey ugaadhsiga aa ugaadhsanaysaan waxaa kaloo haleelayaa cid ugaadhsanaysa haddaa ku caawisaanna iyaduna waa raacays waxay ka dhigan tahay inaa ugaadhsateen oo kale haddaa ku caawisaan haddii idinka aawadin loo ugaadhsadana oo loo soo dilana waxa weeye iyaduna waa waxay noqonaysaa muxaram oo axaadiistaa ku dartay ya oo xadiiskii waxa weeye markaa sacbi ibnu jasaama waa ka tilmaamayey inaa lam naruddahu calayka ila anna xurum nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna kumay caawin saxaabadiisii la socoteen muxrimiinta ahayd miday ku caawiyeen ma ah laakiin culammadu waxay ku xambaareen inuu iyaga aawadood ugaadha markaa u soo dilay yacni markaa iyaga aawada u soo ugaadhay an tasiiduuhu inaa ugaadhsataan baa laydinka xaaraantinimeeyey goorma maa dumtum xuruma yacni markaa eh, intaad tihiin qaar muxrimiin tihiin ya muddata dawaamikum xuruma muddada aad daa'imtaanoo tihiin qaar markaa muxrimiin aad tihiin falow saadahu xalaalun hadduu soo ugaadhsado mid xalaal ah oo aan muxrim isagu ahayn xaramka gudihiisana ku sugnayn xaj ama cumrana aan ixraannayn falilmuxrimi aklu kii markaa muxrimka ahaa waxaa u bannaan inuu cuno kamaa bayanathu sunna siday sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay caddaysay laakiin waxa weeye bisharti waa in markaa aanu iyaga aawadood u soo ugaarsan e haddii markaa maqsuudka uga jeedayba ay tahay inuu iyaga usoo ugaadhsanayo oo u soo dilaayo markaana waxay noqonaysaa mamnuuc bay noqonaysaa inay cunaan haddii iyaga aawadood uu usoo ugaadhsaday oo iyaga aawadood usoo dilay e markaana waxay noqonaysaa e mamnuuc bay noqonaysaa iyagay mamnuuc ka noqonaysaa inay markaa cunaan wattaquu allaha allah ka baqa alladii ilayhi tuxsharuun alladii kaasoo ilayhi tuxsharuuna xaggiisa laydiin soo saarayo laydiin soo ururinayo xashriga asalahaan waxaa la yidhaha jamcigaa la yidhahdaa laakiin markaan bacsi la raacin eh, bacsigiina waa soo gelaya bacsigiina waa soo gelaya laakiin asalka xashriga waa maxay waa jamciga wa xushira lisulaymaana junuudu jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaaman linnaas jacala allahu alkacbata ilaahay wuxuu ka yeelay kacbada albeyt alxaraama oo beytka xurmada leh yacni ahaatay cadfu bayaan iyo bedel baa ku bannaan inaad tidhaahdo albeyt alxaraama ka bedelo wuxuu allah ka yeelay albeyt alxaraama beytka xurmada leh wuxuu ka yeelay marka waxaad laqbaysay bedel cadfu bayaan in la laqbeeyaana bannaan jacala allahu alkacbata ilaahay wuxuu ka yeelay kacbada albeyt alxaraama oo beytka xurmada leh ah marka waxay noqonaysaa laqbadu in cadfu bayaan dhacdo almuxarama alxaraama waxaa looga jeedaa almuxarama la xaaraantinimeeyey xurmada loo yeelay xurmaa loo yeelo mid mucadam oo la xurmaynaa ayaa laga dhigay qiyaaman linnaas yacni markaa wax dadka markaa masaalixdooda ay ku quntaa ilaahay ka dhigay qiyaaman linnaas masaalixdoodii diiniga ahayd iyo toodii dunyawiga ahaydba waxay ku qumayso ku hagaagayso ayuu ka yeelay yaquumu bihi amru diinihim bilxaji ilayh waxaa ku qumaaya oo ku kacaaya ama ku sugnaanaya arrinkii diinkooda siduu ugu sugnaanayaa ugu qumayaa oo isugu taagaya ugu hagaagaya bilxaji ilayhi xajka loo xajinaayo waayo marka la xajinaayo dee kacbada waa maqsuud weeye arkaantay ka mid tahay markaysaa in kacbada lagu dawaafo ya haddaan kacbada lagu dawaafinna yacni xaj ma jiro xaj ma jiro dee xaramkiina waxa weeye markaa ah, yani markaa kacbadii waa ah, qayb ka mida xaramkii waqtiyada qaarkood kacbaa la itlaaqaa iyadoo xaramka o dhan loo jeedo waana soo marrayba hadiyan baaliga alkacba hadigaasi wuxuu gaarayay kacbada kacbaduu gaarayay ma kacbada lafteedaa lagu qalayay maya waxaa lagu qalayay xaramka kacbada daatadeeda laguma qalaayo ma bannaano in kacbada daatadeeda lagu qalo laakiin marka kacbaa la ilaaqay ya min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli jus ka mida xaramkii baa la sheego kacbada ah waxaana loo jeedaa xaramkao dhan xaramkao dhan baa loo jeeda yaquumu bihi amru diinihim waxaa ku qumaaya oo isku taagaya oo ku hagaagaya arrinkii diinkooda bilxaji ilayhi wuxuu ugu hagaagayaa xajka ay u xajinayaan kacbada yacni xaramka u xajinayaan wa dunyaahum iyo arrinkii adduunyadooda ayaa ku qumaya oo ku hagaagaya arrinka adduunyadoodana si ugu qumaya biamni daakhili cidda xaramka soo gashaa inay ammaan helayso oo la nabadgelinayo xaramka hadday soo galaan yacni marka waa la badbaadin jiray ya waa la badbaadin jiray marka sharcan wa qadaran ayaa laga dhigay mid aamina laga dhigay qadaran markaysaa waa dee in wax ka dhacaan waa naadir laakiin sharcan xurmadeedu waa baaqi nebiga calayhi salaatu wasalaam saacad loo banneeyey inuu ku dagaalamo xurmadeeduna siday ahayd bay dib ugu soo laabatay ilaa yowmi alqiyaama yacni markaa cid loo bannaynayaa ma jirto cid loo bannaynayo dagaal inay ku bilowdaa ma jirto waayahay marka waxay ahaan jireen gaaladii carbeed iyagoo gaalo ah ayaa haddana xaramka aad iyo aad bay u weynayn jireen hadduu ninku kula kulmo kii aabbihii dilay xaramka gudihiisa farma saari jirin hadda iyagoo gaalo ah ayaa xaramka siday u xurmaynayaan hadduu ku soo baxo kii aabbihii dilay hadduu ku soo baxo far may saari jirin marka amnigoodii adduunyo iyo markaa diintii labadaba way ku sugan tahay qiyaaman linnaas wa cadami tacarudin lahu iyo inaan markaysaga loo bambixinoo bimacnaa aan waxba la yeedhin wax dhibaato aan loogu bambixin wa jamci samaraati kulli shayin ilayh iyo ururinta loo soo ururinayo o loo soo jillaabayo ama la keenaayo shay kastaba midhihiis macnay shay kasta u baahan yihiin ayaa haaliban midhahooda la keenayaa maka la keenaya mm. yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay yacni waxaa laga tilmaamayaa haalibka markaysagaa simaarta in la keeno ayaa laga tilmaamaya wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd waa qiraa'o kaleo sabciye qiyaman linnaas oo alifkaas markaa ku taagan ayaa markaa qiraa'ada kale aynay akhrinayn qiyaaman iyo qiyaman macnuhuna waa isku mid wey macnuhuna waa isku mid weeye saas aawadeed ya-da iyo miimka laysku xidhay waa siday saxaabadu u qoreen yacni alifka waa gooyeen yacni waxaa jiro rasmi iyo dabdi marar badan baynu soo sheegnay rasmigu waxa weeye hay-ada uu qormayo kelmaddu in la qoro imanka qaaf ya miim iyo alifka dambe waa rasmigii saxaabadu intay qoreen waa intaas dabdigaa dib baa laga dabdiyey dabdiga waxaa soo gelaya alifka yara soo laalaada ee alifulkhinjariya la yidhahdaa ay ka mid tahy iyadu rasmiga kama mid ah xarakaadka dhibcaha shadka sukuunka intuba waa dabdi ya waa dabdi wey marka alifkan maxay u gooyeen yacni hay-addan marka wuxuu aqbali karaa marka la qoro yacni markaa suuradii qaafka oo weliba dhibcihii aan loo yeelin iyo suuradii ya'da iyo miimka iyo alifka ku xidhan intaa marka la qoro qiyaaman iyo qiyaman labada waa loo akhrin karaa xadafka alifkaa la xadfay waxa la yhaha xadfu ishaara la yidhahdaa ishaaro waa maxay waa ishaaratu ilaa qira'a qira'ay ku ishaaraysa yacni wejiga kale in la akhriyey ayuu ku ishaaraya xadfigii mar ikhtisaar buu noqdaa marna qiraa'a in la ishaaraya ayuu noqdaa qiyaman bilaa alifin waxaa loo jeedaa alifka dhexe aynay lahayn masdaru qaama qaamo masdarkeedii weeyi sida qiyaamba masdaru qaamo ay u tahay qaama qiyaaman iyo qaama qiyaman waa laba masdar hayra mucallin xaalan la cillayn aan iclaal lagu samayn kollayba iclaal waa lagu sameeyey oo iclaalku waa jiraa waayo qaama markaysagaa dee qawamay ahayd asalkeedu calaa wasni facala sarta markay leeg tahay facala iyo qawama waa isleeg tahay alifkani muxuu ku yimi qaama marka iclaal buu waa ilaal yacni marka waawgii baa waxaa loo bedelay qawama halkay ahayd ayaa qaama la yidhi alif loo bedelay ya markaa dabeed iclaalku waa jiraa laakiin masderkii markay noqotay marna qiyaaman weeye marna waa qiyaman marka mar waxa weeye waxaa lagu sameeyey yacni markaa alif kalena waa la keenay yani marka waawgiina ya baa laga dhigay waawgiina ya baa laga dhigay marka waxaa loo jeedaa iclaal kaleo ka ziyaada ah kii hore laguma samayna alifkiunbaa la xadfay alifkiunbaa la xadfay bacd alculamaa waxay dhahan waa mushkil cibaarada waayo markaysaa kollayba iclaal waa ku jira meesha ya kollayba iclaal waa ku jira saas aawadeed markaysaa sharxeeda waa ku dheeraanayaa yani markaysaga saaxibu alfutuuxaat jamalku waa ku dheeraanaya yani fadfariguna intuu yaro sheega ayuu odhanaya kolley waa mushkil odhanaya calaa kulli xaal muraadka looga jeeda waxay tahay kolleyba iclaal waa jiraa iclaalka markaan la iclaalin waxay noqotaa dee in markaysaga yani waawga ama ya-da sideeda loo baaqi yeelo ficilku hadduu yahay waawi waawgaa la baaqi yeelaa sida ciwajan ciwaj yani cawira cawaran yani tasxiix baa lagu sameeyey lama iclaalin cawira waa cawarmay oo bimacnaa ilbuu beelay cawaran yani cawaraad buu cawarmay laakiin haddii ay markaa noqoto in la bedelo oo alif la geliyo oo caaro iyo la yidhaahdo yani marka waxay noqonaysaa dee inuu markaa mucal yahay oo la cileey ya masdarkana sidiisaba isagoo asal ku ah xagga markaysaa ishtiqaaqa haddana markaysaga iclaalka wuxuu farac ka yahay ficilku farac ka yahy ficilku farac ka yahy xagga ishtiqaaqu isagu asal yahay almasdaru aslun wa ayu asli wa minhu yaa saax ishtiqaaqulficli waa ka xariir odhanaya yani masdarku wa minhu yasaax ishtiqaaqu lficli marka waa xagga ishtiqaaqa ayuu asal yahay laakiin markay noqoto xagga iclaalka wuxuu farac ka yahay yani ficilku farac ka yahay haddii ficilka la iclaaliyo yani waxa wey masderkana waa la iclaalinaya tabacan haddama aragta cawira maxaa loo cawaran loo yidhi masderka cawaran waxaa loo yidhi ficilkaan la iclaalin oo la saxiixiyey maxaa la saxiixiyey maxaa loo jeedaa waawgu siduu yaha loo daayey cawira waa cawarmay cawaaran baa markaa la yidhi yacni caaran iyo lama odhan yacni marka waxa weye ciyaaran iyo lama odhan maxaa loo odhan waayey cawaran ficilkii baa laga dhigay markaysagaa midaan mucal ahayn oo la iclaalin oo la tasxiixiyey yacni loo daayey wowga asalkiisii sidiisii loo daayey laakiin maadaama markaysaga qaamo markii horeba dee la bedelay oo qawama ay ahayd oo qaamo laga dhigay oo waawgii loo bedelay markaysaga alif loo bedelay ficilkii baa la iclaaliyey masdarku waa iclaal ama ha noqdo qiyaman ama ha noqdo qiyaaman laakiin cilaalkii baa kala yar intuu inoo sheegayaa waa intaas weeye washahra alxaraama iyo bisha xurmada leh hal bil loogama jeedo wuxuu uga jeedaa jinsa shahri bisha xurmada leh jinsigeeda oo afartiiba ku dhacaysa alxaraama xurmada leh bimacna alashhuri alxurmi wuxuu u jeedaa bilaha xurmada leh ayuu u jeedaa dulqacdati wa dulxijati waalmuxarami wa dulqacda iyo dulxija qaafka wax badan adigu in la hoos dhigana waa dhacdaa laakiin waxa badan qaafka kordhigiisa badan amaa marka dulxija iyada waxa badan xaada in la hoos dhigaa badan ya dulqacdati dulqacda waa bisha marka aynu idhaahno sida taal aynu idhaahno waata ka horraysa arafa wa dulxija waa bisha arafa wey waalmuxaram waa bisha aynu seken idhaahno wa rajab iyo bisha markaa rajab waa sabuux bisha aynu idhaahno waa rajab haddaynu ku jirnaa rajab hadda ayaynu ku jirnaa yacni weliba markaa gaaladii carbeed aad iyo aad ba bisha rajab bilaha xurmada lehe kale si aynay u weynayn bay u weynayn jireen oo bisha rajab waxaa la odhan jiray rajabu mudar qabaa'il baa jira aan la dhex mari jirin bisha rajab mooyaane wakhti kale hadday rajab soo gasho far bay taagi jireen siday u xurmayn jireen oo u ilaalin jireen dadkii muslimiinta ahaa qaar badan baa kala ogeyn bil xurmale iyo bisha kale toonna oo inay soo gashay bil xurmale iyo in kale aan kala ogeyn oo laga yaabo dhiiggii markaysaga sidaa in laysaga gelayo oo yacni markaa layska samaynaayo oo yacni marka waxaa la dagaalamayo oo muslim markaa dhiiggoodu marka horeba xaaraan ahaa oo aan isu bannaanan inay islaayaan ayaa bilihii xurmada lena aan marka isbadbaadinayn hadda ka war bilihii xurmada lahaana aan isbadbaadinayn marka bisha xurmada leh si gaara markaysaa bilaa xurmada leh markaa waxa laynoogu diiday minha arbacatun xurum fala tadlimuu fiihinna anfusakum labiyo tobanka bilood waxaa ka mida bilaa yani xurmale afar biloodoo xurmale baa ka mid a fala tadlimuu fiihinna anfusakum nafihiina wax xadgudub iyo dulmiya ha kula imanina marka waxa weeye macaasida iyo dembiyada in la yaraysto aad iyo aad ayaa markaa loogu baahan yahy qiyaaman linnaas yacni miday markaa dadka masaalixdoodu ku qumayso ayuu ka yeelay bilaha xurmada lena muxuu uga yeelay biamnihim nabadgalka ay ka nabadgelayaan min alqitaali fiiha dagaalanka la dagaalamo bilaha xurmada leh gudahooda in la dagaalamo ay ka badbaadayaan oo ka nabadgelayaan walhadya hadigana wuxuu ka yeelay waa waxa markaa xilliga laga soo kaxaynaya xaramka la keenaya xaramka lagu qalaayo xaramka loo soo hadiyey iyo walqalaa'ida kuwa qoorta wax loo soo suray ama dadku inayse soo suraan ha ahaato si loo garto inay markaa xaramka ku socdaan ama xoolaha ay wadaan ee hadyigaa ah inay soo suraan ha noqoto ama kabahooda ay sudhaan ama markaysaga dhira ay sudhaan iyo wax la mida yani wuxuu ka yeelay qiyaama linnaas qiyaaman linnaas intaba waa ka dhexaysaa yani afarta noocba qiyaaman lahum markaa mid markaa ay masaalixdooda ku qumayso dadka ayuu ka yeelay biamni saaxibihima wuxuu uga yeelay biamni saaxibihimaa ka u saaxiibkaa hadiga iyo qalaa'idda ee wata inuu markaa ka badbaado min atacarudi lahu in yani loogu bambaxo wax dhibaatayn ah ya dhac iyo markaysaga diltoon daalika aljaclu lmadkuur ka yeelistaa laga yeelay bilaha xurmada leh iyo baytullaahi alxaraamka iyo hadiga iyo khalaa'iddaba qiyaaman linnaas uu ka yeelay daalika taasi wuxuu ku dhacay ay kaa'inun baa la qadaraya wuxuu u xasilay oo u dhacay litaclamuu si a u ogaataan ana allaha yaclamu inuu allah og yahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood bacdu ahlicilmi maadaama tacliil meesha yaallo litaclamuu ana allaha yaclamu ma fi samaawaati yacnii khabar bay qadareen khabarkii waxay yidhahdeen waa kaa'inun ama xaasilun daalika iljaclu lmadkuur kaa'inun ama xaasilun wuxuu ku dhacay ka yeelistaasi litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati si aa u ogaataan ilaahay wax walba inuu ogyahay waxa herarka ku sugan iyo waxa dhulka ku suganba baa waxay ka dhigeen ismu ishaaruhu inuu yahay mubtadaya weji labaad baa jira oo culammada qaarkood waxay ka dhigeen mafcuul bay ka dhigeen mafcuulu bihi ayay ka dhigeen marka waxay u qadareen ficil yacni sharca allaahu dalik ilaahay taa waa sharciyeeyey kaa la soo sheegay buu allah sharciyey wuxuu u sharciyey litaclamuu si aa u ogaataan anna allaaha inuu allah yaclamu og yahay maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaanteed wa anna allaaha iyo inuu allah yahay inaa ogaataan aawadeed bikulli shayin caliim wax walba mid u cilmi badan inuu yahay saa yacni taa u ogaataan buu u sharciyey fa inna jaclahu daalik cibaarada jalaalaynka wuxuu yidhi fa jacalahu daalika ka yeelista uu sidaa ka yeelay oo uga yeelay lijalbi almasaalixi lakum masaalixda iyo waxtarada inuu idiin soo jiidayo aawadeed uga yeelay wa dafci almadaari cankum iyo dhibaatooyinka in idinka daafacaayo aawadeed uga yeelay weli khabarkii ma dhicin qabla wuquucihaa intayna dhicin ka hor dhibaatooyinkii idinka baajin oo idinka daafacayo dafcigu wuxuu ku dhacaa dhibaatada in la baajiyo intayna dhicin waxaa kala jira rafci iyo dafci rafcigu waa maxay waa dhibaatadu markay qofka ku habsato ama cid ku habsato in laga qaado rafci baa la yidhaahdaa intaynay balaayadu ku dhicin ka horna dafci baa la yidhaahdaa in balaayadii la daafaco yadii baa la celiyaa ina si aynagu dhicin ya waxaa la yidhaahdaa qaacido fiqi ah addafcu ashalu min alrafci shayga markaysaga marka hore in la baajiyaa yacni oo la daafacaa way ka sahlan tahay marka dambe in la qaado ilahay waxba markaa shay waliba uu sahlay ilaahay laakiin waxaan ka hadlaynaa xagga makhluuqaadka marka laga hadlayo in shayga markaysa marka hore la baajiyo iyo in markuu dhaco le wax laga qabto labada waxa markaa sahlan inta marka hore in la baajiyo maxay yidhahaan dadku belaaya hor la qabtay leedahay haddaba la qabto ma leh maxay tilmaamayaan hadday dhacdo dee waaba dhacday meel wax laga qabtaa ma jirto ya laakiin waxa weye inta aanay dhicin waxa weeye asbaab baa dee markaysaa lala iman karaa ay dhici karto inuu ilaahay ku baajiyo ay suran karto yani marka laga hadlaayo xagga xanuunada lafteeda alwiqaayatu khayru min alcilaaj xanuunka iska ilaalintiisu waxay ka fiicantahay iska dawayntiisa inaad marka hore iska ilaalisa asbaabtiisa waxay ka sahlan tahay inaad markuu kugu dhaco iska dawayso waayahay wuxuu yidhi wa dafci lmadaari cankum iyo dhibaatooyinka xaggiinna inuu ka daafaco ka baajiyo oo ka celiyo qabla wuquuciha intayna dhicin ka hor daliilun calaa cilmihi waxay daliil u tahay inuu ilaahay sidaa ka yeelay ugana yeelayna masaalixda inuu idiin soo jiidaayo dhibaatooyinkana idinka daafacaya daliilun calaa cilmihi waxay daliil u tahay oo ku tusinaysaa ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa u ogyahay bima huwa fi lwujuudi wamaa huwa kaa'inun cajiib waxay daliil u tahay calaa cilmihi ogaalka uu ilaahay og yahay bima huwa fi lwujuud waxa jiritaanka ku sugan uu og yahay ee jira wamaa huwa kaa'inun iyo waxa jiri doonee weli aan jirin inuu og yahay yacni wuxuu kuu sheegayaa munaasabada ka dhaxaysa ilaahay sidaa inuu ka yeelay iyo litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi alardi wa ana allaha bikulli shayin caliim siday cillo iyo sabab isugu yihiin tiibuu wuxuu ku tilmaamayaa dee masaalixda joogtaa in laydiin soo jiido masaalixdii dhibaatooyinkana laydinka baajiyaa sidaa in loo sharciyey dhibtii idinka baaqato masaalixdana laydiin soo jiidaa waxay ku tusinaysaa allah inuu og yahay waxa jira iyo waxa jiri doona dhici doonaba marka si ayna u dhicin ayaa sababtii ayna ku dhici lahayn baa laydiin yeelay ya ay ka mid tahay bilaha xurmada leh ay ka mid tahay hadigiiyo qalaa'idda iyo sida loo xurmaynaayo ay ka mid tahay baytullaahi alxaraamka ay ka mid tahay wahaakada marka sharciyayntaasi waxa weeye balaayooyin bay idinka baajinaysa dhibaatooyin idinku dhici lahaa haddii markaa yani ayay sabab u yihiin inay marka idinka baaqdaan biidn illah iclamuu ana allaha shadiidu alciqaab iclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah shadiidulciqaabi ka ciqaabkiisu daran yahay inuu yahay liacdaa'ihi cadowyadiisa inuu ciqaabaa ay daran tahay wa ana allaha iyo inuu allah ghafuurun dembidhaaf badan yahay liwliyaa'ihi awliyadiisa yacni inuu u dembidhaaf badan yahay awliyaa allah waa mu'miniinta ahluliimaanka weeye ahluliimaani waataqwa raxiimun inuu naxariis badan yahay bihim yaga u naxariis badan yani waxaa laga qaadanaya alkhawf waalraja labadaba in lala yimaado yani qofku markuu allah caabudaayo waa inuu ku caabudaa baqasho uu ilaahay cadaabkiisa ka baqanaayo iyo dhagartiisa iyo rajo uu naxariistiisa rajaynaayo waa inaanu rajaa keliya ku caabudin oo ilaahay naxariistiisa iska rajaynaayo oo khawfkii aanu ka tegin ya waana inaanu cabsi keliya ilaahay ku caabudinoo yacni markaa naxariista ilaahay ka quusan yacni markaa waa in markaa khawf keliya cabsi keliya ilaahay aanu ku caabudin aanu rajada naxariista ilaahay uu rajaynaayo aanu ka tegin dembiyada kabaa'irtay ka mid tahay labada mid ahaa in laga tagaa ya dembiyada markaa waaweyn bay ka mid tahay kabaa'irta ah in marka waxa weeye ama naxariista ilaahay laga quusto ama dhagarta ilahay iyo cadaabka ilaahay laga aamin noqdo innahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alqawmu alkaafiruun akhlaaqda gaalada inay ka mid tahay iyo dhaqamadooda ayaa laga qaadanaya wakhtiyada qaarkoodna hadday qofka ku sii badato quusta uu naxariista ilaahay ka quusanaya waxay gaari kartaa heer kufriyaba de ah oo diinta uu ka tago uu yidhaha ilahay maxaan ka caabudaya ya yacni hadduu istixkaamo aada u sii farabato dee diinla'aan bay u sababaysaa iyo kufrigi marka kufrigii weynaaba bay u sababaysaa laakiin marka in asalka lala yimaadaa quusta naxariista ilahay laga quusanaya oo min kabaa'iri dunuub dembiyada kooda waaweyn wakada dhagarta ilahay haddii laga aamin noqdo oo cadaabka ilaahay laga baqi waayo waxay iyaduna noqonaysaa markaysaga dembi kaba'ir falaa ya'munu makr allahi ila alqawm alkhaasiruun marka waxa weeye labadii waa bayn alkhawf waalrajaa ya qaxdaani muxuu ka odhanayaa nuuniyadiis raximahu allah ixdar ciqaab allahi warju sawaabahu xataa takuuna kaman lahu qalbaani wuxuu odhanaya ilaahay markaa sawaabkiisa rajee ajarsiintiisa iyo jannadiisa rajee waxdar ciqaabahu ciqaabtiisana ka digtoonow oo ka baq xataa takuuna kaman lahu qalbaani ilaa aad noqoto sidii mid laba qalbi leh oo qalbina ku baqaaya qalbina ku rajaynaya laba qalbi qofku ma leha qalbi kaliyuu leeyihi lakiin wuxuu tilmaamaya qalbiga laba nus ka dhig oo nusna marka waxaad gelisaa cabsi geli aad cadaabka ilahay ka baqanayso nusna waxaad gelisaa rajo aad naxariista ilahay rajaynayso maxaa lagu ammaanay muminiinta ahluliimaanka waxaa lagu ammaanay labada inay isku darayaan tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca khawf iyo tamac baa la isku daray maarta aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi maxaa la ysku daray yacni markaa waxaa weeye yacni inuu cadaabkii ilaahay ka baqanayo aakhiro ka baqaayo naxariista rabbina rajaynaayo labadii baa la ysku daray marka alkhawf iyo alrajaa iyo alxubbi saddexda waa in la kulmiyaa oo ilaahay saddexdaas wada socda lagu caabudaa jacayl la jecel yahay rajo naxariistiisa la rajaynaayo baqasho cadaabkiisa laga baqana dadka qaar waxay iska qoondaysanayaan waa ghafuuru raxiim ilaahay oo raxmadda ilaahay baa waasica ina raxmatii halabat qadabii sow ilaahay naxariistiisu haalib maaha so nebigu saa ma sheegin oo ilaahay kama soo warin ina raxmatii sabaqat qadabii halabat qadabii ya dee waxa weeye siduu ilaahay marka waxa weeye ghafuur raxiim uu yahu shadiidu ciqaabna u yahay aayad keliya labada lagu kulmiyey iclamuu ana allaha shadiidu alciqaabi wa ana allaha gafuurun raxiim marka rajada maxmuudkaahi waxay tahay waa marka qofku asbaabta la yimaado rajadu la yimaado asbaabtu naxariista ilaahay ku heli lahaa markuu la yimaado ya taas markuu la yimaado rajada uu la yimaada waa arajaau lmaxmuud waa toobad keenay in toobadda laga aqbalo rajaynaya waa rajaa maxmuud iimaan iyo camal saalixuu la yimi in laga aqbaluu rajaynaya waa rajaa maxmuud laakiin qofkii oo xumaantii ku sugan oo dembigii aan ka fuqin oo aan dembigii ka toobad keenin inuu dembidhaaf iska rajeeyo ilahay baa ii dembidhaafi doonaa oo waa hafuur raxiim waxaa la yidhaha alrajaa alkaadib ya rajada beenbeenta baa la yidhahdaa alrajaa almadmuum baana la yidhahdaa waxaanay ku dhacaysaa waa huruur shaytaanku qofka kedinaayo wagarakum billahi algharuur amaani iyo huruur baa la yidhahdaa laysa biammaaniyikum walaa ammaaniyi ahli lkitaab sidaa idinku ididiilanaysaan maaha sida ahlukitaabku ay ididiilanayaanna ma aha siday ahlukitaabku markaa ididiilanayaanna ma aha marka waxa weeye waxa weeye rajadii yani maxmuudka ahayd noqon mayso haddii aan asbaabtii lala iman maa cala arasuuli ila albalaaq maa cala arasuuli rasuulka ma saaraa ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane wax kale ma saaro yacnii inuu dadka gaadhsiiyo ayaa sahran laakiin ilaaba ilaa inay saalixiin noqdaan oo hagaagaan maxay u hagaagi waayeen rasuulka lagu odhan maayo ya laakiin waajibkii ma gaadhsiisaa lagu odhanayo tabliiqiina waa sameeye o waa gaadhsiiyey marka qof waliba siduu yeelaayo isagay u taallaa ya walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim asxaabuuljaxiimku maxay jaxiimo u galeen lagu weydiin maayaa ilaahay ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maa cala arasuuli ila albalaaq rasuulka ma saara ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane lakum idinka idin gaadhsiinaayo wallaahu yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa tubduuna tudhiruuna waxaa muujinaysaan oo min alcamali camala wamaa taktumuuna yo waxaa qarinaysaan tukhfuuna minhu aa ka qarinaysaanoo fa yujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya ilaahayna waxa lagama qarin karo wax walba ilaahay waa ogyihi ya wax aliblaaq buu idin qoray sax ah. albalaaq waxa weeye waa ismu masder weeye waxaa loo jeedaa aliblaaq iyo ama atabliiq mufasiriinta qaarba mid bay qoraan qaarna aliblaq bay qoraan qaarna atabliiq bay qoraan markay fasirayaan marka jalalaynku wuxuu qoray anigooba iga dhacdayeen ila albalaaqu ay iliblaaqu lakum in idinka laydin gaadhsiiyo ayuunbaa markaa rasuulka saaran idinka idiin soo gudbay idin soo gaadhsiiyo ama atabliiqu qul laa yastawi alkhabiisu waayib allah wuxuu idhi qul waxaad tidhaahdaa laa yastawi ma sinna alkhabiisu waxa xun iyo waayibu waxa wanaagsani ma sinna waxa wanaagsan baa fadilan walow acjabaka kasratu alkhabiis haba ku cajabiyo oo aad markaa waxa weye ha ku yaabgeliyo kasratu alkhabiisi waxa xun farabadnidiisu haba ku yaabgeliye waxa wanaagsan baa fadilan oo fiican walow haba yaraado xagga cadadkee fattaquu llaaha allah ka baqa yaa ulil albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ahow allah ka baqa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan allah uga baqa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum laa tas'aluu ha weydiinnina nebiga calayhi salaatu wasalaam can ashyaa'a ashyaa xaggood waxba ha ka weydiinina ashyaadaasoo in tubda lakum haddii laydin muujiyo tasu'kum idin xumaato gelinaysa waa ka xumaanaysaan hmm. wa in tas'aluu canha haddii aa weydiisaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ashyaada xaggooda haddaa wax ka weydiisaanna xiina yunazalu alqur'aanu goorta qur'aanka la soo dejinaayo haddaa nebiga wax ka weydiisaan calayhi asalaatu wasalaam tubda lakum waa laydin muujinayaa cafa allaahu canha cafa allaahu ashyaadaa ilaahay waa cafiyey canhaa iyaga xaggooda ayuu markaa idinka cafiyey laba weji weeyaanoo in la yidhaahdo waxaa jumlo mustaqila ah weeyo oo mustaanafa ah oo la bilaabanayo cafa allaahu canha calaa haada waxay u dhacaysaa cafa allaahu canha ilaahay waa cafiyey masaa'isha xaggooda ayuu idinka cafiyey wixii hore idinka dhacay ee dib hagu noqonina saa waa loo fasiray jumlo cusub inay waa mustanaf sifo markaa maaha weji labaad waa jiraa waa ilaha ashyaadaa laga sifaynaya waa sifo labaad hore waa loo sifeeyey laakiin sifo labaad wey ashyaadaasoo cafa allaahu canha ilaahay cafiyey waxaa loo jeedaa xukum aanu idinka caddayn haddii laha jumladu waa sifo ashyaaday sifo ka taho waa sifa saaniya waxay noqonaysaa cafiga in looga jeedo cadamu bayaani xukmiha aamusay oo xukunkeeda aan laydin caddayn nusuusahana waa ku soo aroortay cafiga in macnaha loo isticmaalo saynu sheegi doonna insha allah wallaahu allah hafuurun waa dembidhaaf badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay qad sa'alaha qawman min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin qad sa'alahaa xaqiiqe ee waxa weydiiyey yacni nebiyadoodii qawmun dad baa weydiiyey min qablikum idinka hortiin ayay markaa dad weydiiyeen ama qowmkaasoo min qablikum idinka hortiin ahaaday qowmka laga sifeeyo ama sa'aalo lagu tacalluq siiyo summa asbaxuu deed waxay noqdeen bihaa ay bisaabiha masaa'ishaa sababtooda bimacnaa jawaabtii looga jawaabay masaa'ishaa sababteeda waxay ku noqdeen kaafiriina qaar kufri ay noqdeen oo markii nebiyadii ay su'aaleen ee looga jawaabay umay hoggaansamine way diideen waa diideen aayaddan allah yidhi qul laa yastawi alkhabiisu waatayib allah wuxuu inoo sheegayaa waxa xun iyo waxa wanaagsan inay sinnayn macaani adigu markaa yacni kala duwan bay culamadu ku fasireen laakiin macaanidaa dhammaan waxbaa ka dhexeeya waxaa lagu fasiray xalaasha iyo xaaraanta waa lagu fasiray muuminka iyo gaalka waa lagu fasiray yacni iimaanka iyo kufriga waa lagu fasiray yacnii waxy macaani saasa ayaa lagu fasiray macaanidaa dhammaanna waa macaani markaa waxa dee u aqbalayo culamada qaarna waaba ku wada xambaareen oo in la yidhaahdo waxa weeye alkhabiis waxaa loo jeedaa xaaraanta atayibna xalaashaa looga jeedaa ama alkhabiis waxaa looga jeedaa kaafirka gaalkaa looga jeedaa adayibna waxaa looga jeedaa muuminkaa looga jeedaa adayib waxaa looga jeedaa mutiica alkhabiisna waxaa looga jeedaa caasiga yacni macaanidaasoo dhan culamada qaar baa ku wada xambaaray saas aawoodee qurtubigu wuxuu odhanayaa saxiix waxay tahay waa in lafdigu intaba caam ku yahay intaba inuu caan ku yahay oo xaaraantu ma sinna gaalkiiyo muuminku ma sinna yacni marka caasiga iyo mutiicu ma sinna waxa wanaagsan iyo waxa xumi ma sinna haakada waa caam ibnu jariir laftiisu saasuu maray oo cumuumkaas ayuu ku tegey waxa markaa xumi walow ha fara badnaadaanba dee waxa markaa wanaagsanba hadday xataa cadad ahaan u yar yihiin iyagaa fiican ya iyaga ayaa fiican saas aawadeed xaaraanta badan inay ku kediso maaha haddaad baayamush la yidhahdo faa'iido badan baa halkaa laga helayaa war faa'iidada badan ee xaaraantii waa khasaare faa'iide maaha waa khasaare faa'iidadu waxa weeye fi dunya waalaakhira waa xalaasha weeye taasaa wanaagsan haddama aragtaa barakadu taasay ku jirtaa laakiin xaaraantu waa hoosta ka cunayahay dhibaatadeeduna waa u soo noqonaysaa si kasta cadadkeedu ha u badnaato laakiin dhibta hadhow kaaga imanaysa fi dunya walaakhira ayaa markaa ka badan waxa marka waxaa weeye xun waa inaad uga tagtaa ilaahay dartii uga tagtaa faa'iidadaasi waa in markaa ku hillaacaysa waa in markaa aynay ku kedin oo aanad ku dagmin waa inaad iska jirtaa hmm. saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam marka wax laga reebo walow waxaa haba u arkaan wax iyaga markaa nafci adduunyo badan igu jire marba haddii la yidhaahdo sharciga waa la nahiyey waa ka tegi jire muslim saxiixa wuxuu ku soo wariyey saxaabi ansaarta ka mid a ah ayaa wuxuu yidhi nahaanaa rasuul sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lana naafican wa tawaaciyat llaahi wa rasuulihi anfacu lana u fiirsa hadda wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu naga reebay waxna anfacayaa naga reebo noo diiday markii musaaracadii iyo wax ku saabsan iyo la nahiyey ya ayaa wuxuu markaa uu yidhi yacni rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wax adduunyahaanna anfacayey oo bimacnaa nafci adduunya noogu jiru naga reebay wa tawaaciyat ullaahi wa rasuulihi anfacu lanaa ha yeeshee allah iyo rasuulkiisa inaannu ateecno ayaa nooga nafci badan yaa markaasay deedna ka tegayeen oo u hoggaansamayeen barakadu waxay ku jirtaa in waxa wanaagsan la doorto man taraka shayan lilaah abdalahu allahu khayran minhu ka shay ilaahay dartii uga taga ilahay wax ka khayr badan buu ugu bedelaa wax ka khayr badan buu ugu bedelaa sheikh culammadii hore ka mida waxaa la odhan jiray maazini abu cusmaan almaazini kitaab sarfi laga qoro gaar ah cid laga hayo waa sheikha ugu horreeya musanafaadkii ka horreeyey ee loo gaar yeelay sarfiga fili maayo in wax ka baaqi yihiin abulcabaas almubarid buu u ahaa sheikh oo ardaygiisa ahaa abu cusmaan almaazini wuxuu ku sugnaa faqri yani wuxuu ku sugnaa yacni waxa weeyaan han yaraan yacni quutu daruuriga ayaan wakhtiyada qaar helayn dabeedna nin ahlu dimmaa baa u yimi gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd mid ka mida oo xoolahaystaa u yimi waa nin caraba laakiin waxa weeye gaal ah le waxaa jira carab wakhtigii jaahiliyada kiristaanoobay baa jira laba qabiiloo carbeed oo wakhtigii qabla alislaam diin doon markaa is yidhi diin raadiya dabeedna kiristaannimo qaatay baa jiray ya waa tayi iyo taklib waa labadaa qabiil markii dambe qayb ka mida way islaamtay qaybna kiristaannimadii bay ku baaqi noqotay kiristaannimadoodii bay ku baaqi noqotay marka waa niman carbeed oo saqaafadooda saqaafo carbeed tahay laakiin aan muslimiin ahayn iminka waxaa laga yaabaa dee kiristaanka hadda falastiin in yaroo kiristaana ku noolina waa jirtaa lubnaanna dee kiristaan doora ku nool inay qaar ka midi markaysa kuwii faracoodi yihiin calaa kulli xaal ninkii ahlu dimmahabaa wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa kitaabka siibaweyhi inaad i akhrido ayaan doonaya kitaabka siibaweyhi inaad ii akhrido ayaan doonaya waxaanan ku siinayaa buu yidhi lacag baan ku siinayaa Eh, boqol markaa dirham mise boqol markaa diinaar yani markaa waxaw lacag markaa dee qaaliya ah buu yidhi wuu ku siinaya laakiin kitaabka siiwahay dhammaantiin adig akhridaan rabaa markaasuu yidhi yeeli maan maya buui ardaygiisu abulcabaas almubarida ayaa wuxuu yidhi maxaad u yeeli weyda waad baahan tahay oo dee hadda baahi aada ku haysa hadduu markaa ku siinaayo dee boqol ku siinaayo maanta boqol diinaar ba mise waa boqol dirham diinaar hadday tahay waaba ka sii badantao waa khatarba ya dinaarku dahab buu ka samaysnaa inuu boqol diinaar ahayd baan u maranaya markaasuu yidhi maya waxaa ku yaalla kitaabka saddex boqoloo aayadood wax gaadhayaa ku yaalla markaa tamkiinin maayo nin gaal ah yaa gacanta u gelin maayo waxaa dhacday addoon waa u lahaan jiray oo gacantiisa ka baxday oo u iibiyey beri hore ayaa waxa iibsaday dee boqorkaa iibsaday oo gacantiisa markii dambe ay ku dambaysay waa addoonuu waxbaray oo dee wax taqaan ya dabeedna majaalista boqorada waxaa lagu faallayn jiray wakhtiyada qaarkood dee adabka carbeed iyo ashcaarta iyo baa lagu faallayn jiray adamaarta markaasaa la soo qaaday beyt shicira ayaa la soo qaaday beytkii shicirka ahaabaa dabdigiisi la ysku qabtay ya ahaluumu ina musaabakum rajulan ahda asalaama taxiyatan dulmu ahaluumu ina musaabakum rajulan ma rajulun baa mise waa rajulan nimankii boqorka la fadhiisan jiray qaarkood carabiyada ku sheeganaayeen baa qaarkood waxay yidhaahdeen adaluumu ina musaabakum rajulun weeye addoontii baa tidhi maya sayidkaygu aniga wuxuu odhan jiray rajulan waa kordhigi jiray markaasaa lagu yidhi ma sayiduk markaasay tidhi abu cuhmaan almaazini sida kale uma sharxi karto oo hadda markaysaa ninkan lugawigaa ah lama doodi karto laakiin waxay qabatay inuu sidaa u akhrin jiray halkii baa la yidhi halla doono maazini dhambaal baa loo diray waa la keenay wax loogu yeedhayay ma yaqaan halkii baa la yidhi markaysagaa beydka noocaasaa la isku qabtay addoontaasaana markaas sidaa tidhi beri aad markaysaa lahaan jirtay adaluumu ina musaabakum rajulan mise rajulun labada waa iyama markaasu waa rajulan ninkii luqawiga ee boqorka ka agdhowaan jiray baa markaysaa la doodo yidhi waa rajulun markaasuu maya yani waxa weyaan masderka camal falaya musaabakum yani yacmalu camala ficlihi miyaan arkin inaan markaa aan hadalku dhammaystirmay ina musaabakum ay ina isaabatakum rajula ahda salaama taxiyatan dulmu dulmi baa khabarku ku dhacaya haddama aragta boqorrada waxaa loo qaban jiray markay yareer yihiin mu'adibiin baa loo qaban jiray mu'adib mu'adib waa maxay waa ninta carabiga iyo adabka iyo ashcaarta iyo akhlaaqda iyo waxyaalahaas ka dhiso oo waxbara ayaa loo qaban jiray waxaa loo tababaraya ummad carbeedda inuu xukumo somaa dee waa inuu markaysa marka waxaa garanayaa afkii ku hadli karaa laxni hadhow hadduu ku hadlo waa ceeb yacni lisaankiisu toosan yahay oo ku khudbadayn karaa oo diinkii iyo dhaqankii iyo markaysaga adabkii iyo shicirkii mid walba wax ka yaqaanaa marka boqorkii markiiba waa fahmeen kun diinaar buu siiyey kun diinaar waa maxay waa afar kiilo oo dahaba iyo dheeraad <laughs> halka diinaar wuxuu noqonayaa waxa weeye taqdiirka ugu yar waxaa la yidhahda waa afar garaam iyo dhibic markaysa markaa shan iyo labaatan waa afar garaam iyo rubc iyo markaa garaam rubci taqdiirro ka badani waa jiraan odhanaya afar garaam iyo dhibic siddeetan weeyi shan garaam wax ku dhow marka kun diinaar markuu siiyo waxay noqonaysaa afar kun oo garaam halkaasay yaalliin ziyaadadii dheeraydna haddii laga soo qaado dhibic shan iyo labaatan waxay noqonaysaa yani markaa waxa weeye kiilo rubci haddii kalena dee kiilo kaley ku dhowaanaysaaba siddeed boqoloo garan bay noqonaysaa hadda aragta intii buu siiyey halkiibuu wuxuu yidhi marka waxaa weeye boqol dinaar baan ilaahay dartii uga tegey ilaahay wuxuu igu beddelay toban laabkeed buu igu bedelay ya oo jaa'isadu u siiyey man taraka shay'an lilaah abdalahu allahu khayran minhu aayadda Eh, xadiis jaanibi aan kollay galay raalli ahaada kollay tafsiir baa loo yimi eh, aayadda laa tas'alu can ashyaa'in tubda lakum tasu'kum asbaabu nuzuul bay leedahay asbaabu nuzuul mutacadidana waa la soo wariyaa waxaa ka mid a eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ilaahay xajka inuu waajibiyey markaasaa wuxuu ku yidhi an fii kulli caamin ya rasuul allah sannad walba ma waajib baa xajku sannad walba mawaajibba ah. markaasaa nebigu ka aamusay mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low qultu nacam la wajabat haddaan nacam odhan lahaa waa waajibi lahayd manaydaan kari karteen maydaan awoodi karteen waxaan idinka tegay oo aanan waxba idinka sheegin yacni ka tago iska daaya hay weydiinina hay weydiinina dabeedna aayaddan baa ku soo degtay sabab nusuul saa sheegaya waa jiraa oo ibnu xibbaan wakhayruhu soo wariyeen culammada qaarkoodna ay quweeyeen xadiiskuna saxiixa wuxuu ku sugan yahay iyadoo saabnimada aynu la socon sababnimadu iyadon la socon ay ku sugan yihin waxaa kaloo ka mid a yacni marka axaadiis kaloo ka sixo badan nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood baa waxay weydiin jireen yacni su'aalo ay weydiinayaan istihzaa'a nebiga u weydiinayaan waa cajiib waxaa laga yaabaa kuwa istihzaaga u weydiinaya munaafiqiin inay ahaayeen ibn cabaas wuxuu yidhi kaana qawmun yas'aluuna rasuula sala allahu aleyh wasalam istihzaa'an fayaquulu rajulu man abi warajulu tadilu naaqatuhu fayaquulu ayna naaqatii faanzla allaahu fiihim hadihi alaaya xadiiska bukhaari baa soo wariyey dad baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u weydiin jireen dheeldheel iyo cayaayir bay wax u su'aali jireen mid baa odhan jiray aabbahay waa kuma mid kale a ah, markaysaa intahaari ka lunto ayuu odhan jiray hashaydii xaggay ku sugan tahay markaasaa nebiga ilaahay wuxuu ku soo dejiyey aayaddan laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum xadiis kale waxaa ku soo arooray isaguna saxiixa ku sugan dadku inay masaa'il badan markaa nebiga weydiiyeen oo masaa'ishii ku badiyeen markay su'aashii ku fara badiyeen baa nebigu mimbarka koray calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu ku yidhi wax kasta ay weydiisaan waa idin caddaynaya laa tas'aluuna can shayin ila bayantu lakum keena markaasaa waxa weeye markii saasi dhacday ayaa saxaabadii markaysa waxaa markaa ooyeen maradii markaysa markaa waxawan ay yani markaa isku duuduubeen iyagoo ooyaya nin baa dabeedna wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam riwaayaadka qaar baa sii caddaynaya cabdullahi bnu xudaafa inuu ahaaye man abi dadka qaar baana wax ka yaro sheegi jiray malaa ya markaasuu yidhi aabbahay waa kuma markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xudaafa xudaafa wey dad baa cid kale u nisbayn jiray markaasaa markuu arkay yani sida umuruhu socdaan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam dee inuu su'aalihii kolley yacni uu karaahiyeystay ayaa cumar wuxuu ihi radiinaa billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu alay wasalam rasuulan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalam degey marka aayaddani saasay ku soo degtay sabab kale ayaa iyaduna saa tilmaamay cala kulli xaal asbaabo kala duwan baa markaysaa la sheegay aayadda waxay tilmaamaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aalaha ama tacanudka looga jeedo ama aan xaajada iyo baahida loo qabin inaan nebiga la su'aalin calayhi salaatu wasalaam xukun soo degay haddii ijmaal ku jiro nebiga in la weydiiyaa waa la oggol yahay ama cid u caddaan waayo laakiin su'aal aan xaajo loo qabin oo camal aanu ku xidhnayn amaba tacanut looga jeedo taasaa la diidayaa la nahiyaya ashyaada laga aamusay oo sharcan aan la caddayn oo ibaaxadii asliga ahayd dadku iskaga sugan yihiinna in nebiga la su'aalo su-aasha aawadeed loo xaaraantinimeyo taana waa la diidaya xadiis soo arooraa jiroo sheegaya ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurman rajulun yas'alu mas'alatan lam tuxaram fa xurima min ajli mas'alati yacni markaa muslimiinta waxaa ugu gaboodfal badan muslimiinta kale gaboodfalka uu ku sameeyey waxaa ugu daran nin su'aalay shay aan markaysaga la xaaraantinimayn ayuu nebiga weydiiyo markaasaa su'aashiisii darteed baa loo xarimay dee dhib buu u soo jiiday ya acdam almuslimiina fi lmuslimiina jurman baa lagu itlaaqa marka su'aalaha noocaasa waa la diidaya cafa allaahu canhaa halka aan ku yaro noqdee cabdulaahi bnu xudaafa waxaa la yidhaahdaa hooyadii way ka cabatay waxay tidhi ruux kaa waalidinkaarsan ma arag wakhti aanu gaalnimada ku sugnayn haddii wax iga dhici lahaayeen yaa dee hooyadaa waxaad ku fadeexadin lahayd calaa ru'uusi ilashhaad ya yacni waxa weeye dee gaalnimaan ku sugnaan jiray leedahay zinada gaalnimada ka daran wax zina ka daran baanu ku sugnayn oo gaalnimo ah hadday dhici lahayd waagii hore dee in wax iga dhaceen oo sida aad ku calool gashay dee in lay kashifo oo aan fadeexadoobo oo dadkao dhan wada ogaadaan baa ka iman lahayd marka cid kaa waad inkaarsan ma arag ayay ku tidhi yaa isna wuxuu ku yidhi haddii addoon madow la haleeshiin lahaa waa raaci lahaa buui ya low alxaqanii bicabdin aswad addoon madow hadduu nebigu helishayna odhana kaasaa ku aabbaa yacni isagan markaa raaci ka aabbo yeelan lahaa cafallaahu canha laba wejaynu markaa sheegnay wejiga ku saabsan cafwiga waxa laga aamusay baa cafwi ah nusuusaha qaar waa ugu soo aroortay ya nusuusaha qaarkood waa ugu timi iyadoo cafwi lagu itlaaqaayo ibaaxadii asliga ahayd yacni masalan xadiiskii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ilaahay ka aamusay waa wuxuu idin cafiyey ka mid tahay yacani halka ibaax asliya lagu itlaaqo istilaaxan baa nusuusta maxaa lagu itlaaqay cafwi baa lagu ilaaqay cafwi baa lagu ilaaqay marka sidaana halkaas saasay ugu timi xadiiskaana culamada qaarkood ayaa taxsiiniyey shaygii laga aamusan in la baarin xadiis kalena waa kii sheegay wasakata can ashyaa raxmatan lakum hayra nisyan falaa tabxasuu canha haakada allah waxa uu yidhi qul waxaad tidhahdaa laa yastawi alkhabiisu waayib laa yastawi ma sinna alkhabiisu ka xun iyo waayibu ka wanaagsani alkhabiisu alxaraamu xaaraanta waayibu alxalaalu xalaasha xaaraanta iyo xalaashu ma sinna gaalkiiyo muuminku ma sinna caasiga iyo mutiicu ma sinna waxa xun iyo waxa wanaagsani ma sinna walow acjabaka kasratu alkhabiis walow acjabaka haba ku cajabiyo bimacnaa ha ku farax geliyo ay saraka kasrat alkhabiis yacni marka waxa xun farabadnideedu haba ku cajabiyaan oo aad wanaajisatid oo bimacnaa aad ku faraxdide dee dayibka ayaa wanaagsan walow cadad ahaan isagu ha yaraado acjaba waxaa loo isticmaalaa mar waxa uu wuxuu ku yaabgelinayaa shaygii inuu wanaajisanayo yani marna istixsaan baa looga jeedaa la wanaajinsanayo marna waxaa looga jeedaa inuu yaabuun gelinaayo ayuunbaa laga tilmaamaya hadda istixsaankii baa laga tilmaamaya looga jeeda saas aawadee luqatu carab waxaa la yidhahdaa acjabanii wamaa acjabanii acjabanii hada alfataa wiilkaasi waa yaabgeliyey waa iga yaabiyey wamaa acjabanii lamana dhicinoo midaan wanaajistay maaha agteeda ashka maaha hmm. fataquu llaha allah ka baqa fii tarkihi tegista aa ka tegaysaan khabiiska rabbi kaga baqa yaa ulil albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo waxa yani guusha iyo yani markaa falaaxa a ugu guulaysataan tafuusuuna a ugu guulaysataan wanazala waxaa soo deleelay lama aksaruu su'aalahu sala allahu aleyh wasalam markay nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aashiisa ay farabadiyeen ay waxweydiinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tas'aluu can ashyaa'a ha weydiinina nebiga calayhi salaatu wasalaam can ashyaa ashyaa ha weydiinina ashyaadaasoo in tubda lakum ay tudhar lakum haddii laydin muujiyo tubda lakum ay tudhar lakum laydin muujiyo tubda waxa weeye dee waa majzuumo waa ficlu shardigii inbaa gashay shardiya ah tubda baa asalku ahaa alifkii waa go'ay marka xadfulaakhir baa dee lagu yani markaa jasmiyey marka tudhar baad odhanaysa markaa ta kale in tubda lakum haddii laydin muujiyo tudhar eh, lakum laydin muujiyo tasu'kum idin xumaato gelinaysa maxay idinku xumaato gelinaysaa limaa fiiha min almashaqa waxaa ku sugan oo mashaqo ah aawadeed ayaa idinku xumaato gelinaysa oo uga xumaanaysa wa in tas'aluu canha haddii aa weydiisaan masaa'isha xaggooda ama ashyaada xaggooda nebiga aa weydiisaanna xiina yunazal alqur'aanu goorta qur'aanka la soo dejinayo aa nebiga weydiisaan waxaa loo jeedaa fii zamani nabiy sala allahu alayh wasalam wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam imanka hadda cilladaasi dee waa suushay oo kollay su-aasha hadda jikaarka iyo tacanudka looga jeedaa sideeday mamnuuc u tahay iyadu laakiin mid laga baqaayo hadda shay inta la su'aalo in su-aasha aawadeed loo xaaraantinimeeya ma jiro waayo waxaygu waa go'ay waxaan hore xaaraan u ahayn oo cidi xaaraan uga yeelaysaa ma jirto laakiin tacanud wixii loo weydiinayay istihzaa'an yaday asalkii ahaan bay mamnuuc tahay iyadu wain tas'aluu canha xiina yunazl lqur'aanu haddaa weydiisaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ashyaada xaggooda xiina yunazl lqur'aanu goorta qur'aanka la soo dejinaayo fii zamani nabiy sala allahu aleyh wasalam wakhtigii nabigaa loo jeedaa wakhti buu nebigu noolaa dee waxyigaa socday tubda lakum waa laydin muujinaya xukunkeedaa laydin muujinaya almacnaa macnuhu wuxuu yahay idaa sa'altum can ashyaa'a haddaa weydiisaan ashyaa nabiga weydiisaan fii zamanihi wakhtiga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogo oo nolosha adduunya uu ku sugan yahay yunazalu alqur'aanu biibdaa'iha ama yunzalu lqur'aanu qur'aanka la soo dejinaya waxaa lagu soo dejinayaa biibdaa'iha muujinta masaa'isha la muujinaayo xukunkooda iyo siday tahay wa mataa abdaaha markuu muujiyana markastuu muujiyana saa'adkum waa idin xumaato gelinaysa falaa tas'alu canha ha weydiinina waa saddan lidariica cafa allaahu canha ay qad cafa allahu canha xaqiiqe ilaahay waa cafiyey qadda isagaa qadaray waa cafiyey can masalatikum su su'aashiinnii hore idinka dhacday waa laydinka dhaafo waa laydinka cafiyey saas waxay noqonaysaa tafsiirkii ahaa waa jumla mustaqila jumla musta'nafa jumlo cusub marka macnuhu wuxuu dhacayaa wixii hore idinka dhacay laydinka cafi laakiin dib hagu laabmina bacdi baa yidhi say isu waafaqaysaa markaysa markaa ashyaada ha weydiininayo ashyaadan waa laydinka cafiyey ya oo in la yidhaha sifay u tahay aan arkay xawaashida qaarkoodoo markaysaa taa istishkaalaya oo sidaa usoo aroorinaya laakiin marka sifada laga dhigo waxaa loo jeedaa cafwiga cafintii ahayd yacni dhaafintoo dembi baa laydinka dhaafay ahaa maaha waxaa loo fasirayaa masaa'isha caddaynteeda laydinka cafiyey bimacnaa laga aamusay aan laydin caddayn waa marka sifada laga dhigay ya ha haweydinna waa laydinka cafiyeeye markaysa marka waxaan yani marka sifa laga dhigayo cafigo marka waxaa looga jeedaa cadamu bayaani xukmiha waa sukuuta can xukmiha baa looga jeeda wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum laakiin marka ay jumla mustaqila tahay oo aynay sifo ahayn markaasay noqonaysaa wixii horaa laydinka dhaafa idinka dhacay ee dib ha ugu noqonina cafa allaahu canhaa ilaahay waa cafiye can masalatikum su-aashiinii hore idinka dhacday falaa tacuuduu ha ku laabmina wallaahu allah hafuurun waa dembidhaaf badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay qad ay ilashyaaa ashyaada waxa weydiiyey yani nebiyadoodii qawmun qowm baa weydiiyey min qablikum idinka idinka horreeyey ambiyaa'ahum nebiyadoodii bay weydiiyeen fa ujiibuu waa looga jawaabay bibayaani axkaamiha waxaa loogu jawaabay axkaamteedii in loo caddeeyey uma asbaxuu intaa dabadeedna waxay noqdeen saaruu waxay noqdeen biha ay bisababiha sababtii ashyaadaha su'aashooda waxaa loo jeedaa jawaabtii looga jawaabay su'aalahaas bisababiha ay bisababi ashyaa bisababi masaa'il yacni bisababi jawaabi almasaa'il ama ajwibati almasaa'il su'aalaha jawaabtii looga jawaabay sababteedii waxay ku noqdeen kaafiriina qaar kufriyay noqdeen oo gaaloobay ama kufrigu ha ahaado kufri akbara ama ha ahaado kufri asqare waxay ku gaaloobeen bitarkihim tegistay ka tageen alcamala biha camalfalka lagu camalfalaayo ay ka tageen waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam darunii maa taraktukum ya yani waxaan idinka yani idinka tegay aan waxba idinka caddayn yani iska dhaafo marka iska daaya waxaan idinka digayaa su-aasha badan baan idinka digayaa su'aalaha fa inamaa ahlaka man kaana qablakum bikasrati masaa'ilihim wakhtilaafihim cala anbiyaa'ihim kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay ama waxay ku halaagsameen ya halaka ama ahlaka yani markaa su'aashoodii faraha badnayd yani marka ee su'aalo badan oo tacanuta ay nebiyada weydiin jireen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk